بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد ikhwatii fi lcaqiida in la aamusaabay mala ku roontay si aynu isu maqallo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa faqsus اlqasasa lacallahum yatafakkaruun rabbi subxaanaه wa tacaala fii suurati اlacraaf waxa uu ku tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo amraya faqsus ilqasas dadka taariikhda uga sheekee baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maxaa taariikhda laynoogaga sheekaynaya ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala lacallahum yatafakkaruun waxa ay mudan yihiin in ay fakaraan yani taarikhdu waa wax lagu cibro qaato laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab aayad kale alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qisaska ummadaha ee laydinka warramayo waxaa ku jirta wax ku qaadasho laakiin waxay ugu jirtaa baa ilaahay leeyahay dadka caqliga u saaxiibka ah waxa aan ka warrami doonaa maanta qayb ka mida qisooyinkii dunida ka dhacay kuwii ugu cajabta badnaa taariikhda bini aadamkaa dhacdooyinkaan tilmaami doonno horena looguma arag dibna looguma arag bay tilmaamayaan sidaa awgeed baa taariikhyahan muslim oo casrigaasi noolaa oo weliba qayb ka mida noolaaya aan wada noolayn ibnulaiir waxaynu ka soo qaadan doonaa bal erayo uu qorayo ibnu lahiir fii kaamilih ibnu ahiir waa nin taarikhyahan oo muslima ah. wuxuu noolaa casrigii tataarka laakiin wuxuu noolaa qaybtii hore ee dowla alkhawarsimiya iyo diminteedii xataa ma soo gaadhin baqdaad iyo shaam iyo wixii ka dambeeyey o dhan wuxuu geeriyooday baan filayaa lix boqol iyo soddonkii hijiriyada wuxuu leeyahay ibnu ibnulahiir mudda ayay igu qaadatay inaan taariikhdan qoro iyo inaan iska daayo muddaan joojiyey inaanan qorin buu leeyahy kadib markii in badan layga codsaday inaan wax ka qoro ayaan isku dayay buu leeyahy inaan qoro dabeetana wuxuu odhanayaa dhacdada tataarku xaaditatu tataar min alxawaadit alcudma waalmasaa'ib alkubraa alati caqamat الduhuur can miliha camat اlkhalaa'iq wakhasat اlmuslimiin wuxuu odhanayaa dhacdada tataarka ku saabsani waa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunidaba lagu arka buu yidhi waa masaa'ibta waaweyn bay ka mid tahay waa masiibo dunidoo dhan haleeshay buu leeyahy khalaa'iqdoo dhan ku dhacday muslimkana gaar ku sii noqotay waxaan odhan karaa buu yidhi hadduu mid yidhaahdo ilaahay dunida sidii uu u abuuray tanoo kale hore ugama dhicin dibna uga dhici mayso xataa haddii la yidhaahdo buu yidhi ninkaasi run buu sheegaya waayo buu yidhi dajaalku dadka inta raacdabaa buu dayn doonaa buu yidhi laakiin kuwani inba may sii daynin dhacdada tani waa dhacdo runtii ilaa xad yaa badan gabagabadeedii imaam soo gaadhayna waa ibnu taymiya oo isna ka warramayo sawiraya wakhtiga oo kookooban daraaddeed waxaan isku dayayaa qaybo ka mid ah dhacdada tan inaan tilmaamo dhacdadani waxay ku saabsiisan tahay niman tataar la yidhaahdo oo dunida weeraray tataarku waa waddankan yar ee hadda mongolia la yidhaahdo qabiil degi jiray mongolia muddo aad u yar ayay waxay ku qabsadeen bariga dunidoo dhan wakhti aad u kooban bay waxay qabsadeen laga soo bilaabo jabaan iyo jaina ilaa iyo poland inta ka dhexlay qabsadeen waa jabaan iyo jayna laga soo bilaabo oo caalamulislaami lasoo dhex maro oo raashi oo dhan toddoba iyo labaatan milyan bay leeyihiin iskuweer mitir iskuweer kilomitir iskuweer oo raashiyaa la dul maro oo ukraine la maro oo poland la maro oo majar la maro hungary oo kurwashiya la maro oo la maro oo baxrul adriyaan talyaaniga dhinaciisa ay istaagaan taariikhda bini aadamka wax sidaa intuu wax u weeraro intaa wakhti yar ku qabta lama arag bay leeyihin dhacdada tan waxaan rabaa inaan uga waranno inaynu baranno wax ka baranno waxaynu ka baranaynana waxa ugu horeeya inaynu fahmno nidaaga rabbaanigaee ah waa la jabay inaanu muslimku marnaba isku dhiibin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum antumu in kuntum mu'miniin ha niyad jabina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ha baraq jabina ha niyad jabina oo ha murugoonnina haddaa mu'min tihiin idinka koraynaya baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala dhacdada tan waxaan uga warramaynaa markaasi ma aha nacyiga muslimiinta ama geeridii muslimiinta inaan idiin sheego oo dabeetana dadka qalbiga ini wada madoobaato wax qalbiga madoobaynayaan ka warramayaa laakiin waxaan uga warramayaa in la garto haddii la kufo in la kici karo taa haddii aan ka warramayo laga soo kacay waxa suurtagala wax ka dambeeyo dhanna in laga kici karo taariikhdan aan ka warrami doona waa qarnigii toddobaad ee hijriga qarnigii toddobaad ee hijiriyada bilowgeedii weliba haddaan suurad kooban ka bixinno dhacdadan dad aad u tiro badan baa ka warramay qoraallo aad u tiro badanna waa laga qoray laakiin waxaan isku dayayaa mulakhas ka mid ah kitaabkan uu qoray eh, doctor raakib isarjani boqolka beja ugu horreeya inaan maanta tijaabin karo dunida wakhtiga aan ka warramayno laba xoog baa ka jiray marka hore xoog waa caalamulislaami oo ka bilaabma jayno galbeedkiisa ilaa iyo isbayn inta ka dhex oo muslim haystaan jayno galbeedkiisa yurub eh, maxaa la yidhahdaa eshiyada eh, dhexo oo dhan midaliska intan la yidhaahdo afrikada waqooyi ilaa iyo laga gaadhayo sbain inta ka dhex leh intaa waxaa haystay dowladdii weynayd ee islaamiga ahayd waa dhul aad u ballaadhan dad aad u tiro badani deggan yahay awood aad u tiro badan leh aqoontii bini aadamkaee waagaa taallayna hoggaaminaya marka xagga cilmiga laga eego laakiin waxa dhankaa u raacda dhanka siyaasadda ayaa mugdi weyni ka jiray waxay ahaayeen ummad kala qaybsan oo ishaysata oo aan isbixinaynin ood gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto u yahay gobolba gobolka ku xiga weerarku joogto uu yahay ummaddaas siyaasadda sidan u ee sidan loo soo hungurayn doonaa wakhti yar ka hor guulo waaweyn bay dunida ka muujisay dagaalladii muslimka iyo crusaydiskii reer galbeedka qoladoodii kiristanka waday u dhaxeeyey waa wakhti yar baa ka soo wareegayba markuu salaaxuddiin guulaystay salaaxuddiin alayuubi shan boqol iyo saddex iyo siddeetankii hijiriyada bay ahayd markii uu macrakatu xatiin dhigay ama macrakatu arag markuu sbeini ay ku soo jebinayeen qoladii kale dowla almuraabida mise muwaxidiintii laakiin waxaynu in yar ku arki doonnaa iyadoo aad xaqiiqsan doonto ilaaha qur-aanka ku leh subxaana wa tacaala wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas dunida baa ilaahay leey waa maalmo aan dadka isugu warwareejinayo qul illaahuma maaliki اlmulk tu'ti اlmulka man tashaa watanzicu اlmulka miman tashaa watucizu man tashaa wa tudilu man tashaa waxaynu arki doonnaa rabbi cidduu doono inuu kor yeelo cidduu doono sharfo cidduu doonana dumiyo wakhtigaasi waxaa dunida ka telinayay caalamka islaamiga khilaafo lo odhan jiray alkhilaafa alcabaasiya khilaaf alcabaasiya shan boqol iyo dheeraad sanay markaa jirtaa boqol labiyo soddonkiibay bilaabantay oo dowla lamawiya ay baaba'day kuwanina caasimadooda waxaa la qabsan doonaa lix boqol iyo lix iyo kontonkii shan boqol iyo labaataneeyo sano waxa ayay dowladda tani jirtay laakiin wakhtiga kan waxay joogtay wakhti boqorku in yar uu ka taliyo ama uu ku dhadhow yahay boqoradda ingiriiska oo kale iska magacuunuu yahay laakiin imaarado waddanku uu kala gooboo imaarad walba boqor ku horkaajo wuxuu doonana uu ka yeelo ta ku xigtana ay isku duulaan madaxduna ay ka fakerto in kursigaa siduu u xejisan lahaa iyo ilmihiisa siduu u dhaxal siin lahaa iyo reerkiisa yare uu ka tirsan yahay si ay dadka kale lacagta uga guri lahaayeen khilaaf alcabaasiya qaabkaasee weekay dowladdii muslimiinta ee masar iyo shaam shaam waa suuriya urdun falastiin dhulkaas iminka iyo xijaas oo ah xaramaynka iyo inta ku beegan iyo yeman iyaguna kamay wadci fiicnayn salaaxaddiin alayubi isagaa intan isku qabtay oo dowlad weyn oo islaamiya ka sameeyey laakiin markuu dhintay dhashiisii iyo tarantii uu ka tegey baa isqabsatay dabeetana waa la qaybqaybsaday ninba gobol yar buu gaar u goostay iyana waa kala daadatay weliba wakhtigaa waxaa kaloo socda alxamla asaliibiya alkhaamisa wixii la odhan jiray dagaalladii krusaydhisku wadeen dagaalkii shanaad baa markaa socda oo dimyaatiya waa markay qabsadeen masar qayb ka mida ah ay soo qabsadeen oo iyagoo meesha dagaalku uu ka socdo uu dhintayna boqorkii ugu dambeeyey markaa ayuubiyiinta ugu xoog badnaa ee masar markaasi xukumay jiray almelik alcaadil galbeedka haddaynu u soo kacno libiya laga bilaabo ilaa andalus dowla almuwaxidiin oo iyana iska liidata ayaa markaa ka jirtay gaar ahaan dagaalkii alciqaab lo odhan jiray ee ka dhacay andalus markii lagu jabiyey wixii ka dambeeyey waxaa jirta dowlad kale oo weyn oo muslimiintu ay lahaayeen oo khawarzam lo odhan jiray addowla alkhawarzamiya dowladda khawaarzamiyiintu waxay ka talin jirtay duwalkan istaanada la yidhaahdo turkumanistan khasakhstan afghanistan pakistan waxaa istaan oo dhan isku soo dar eraanna ku dar intaas bay ka telin jireen dowla alkhawaarisimiya waa dowlad gudaheeda makaa'id badan iyo isa suldaar badan uu ka jiray dowla alcabaasiya colaad badan la gashay salaajaqadii rumin badan la dagaalantay salaajaqadii yacnii atraagta asalkooda ee muslimiinta ahaa suuraddan kooban waxaan rabaa un inaan idinka tusiyo sidii u ekaa caalam alislaamigu waxaa jirtay indiya waxaa ka talin jiray iyana dowlad islaamiya algoriyiin la odhan jiray faris qayb ka midi waa bershiya qayb ka midii dowla khawarisimiya bay hoos tegi jirtay dacal yar oo sokana ah, waxaa ka talin jiray niman la odhan jiray ismaaciiliyiin ismaaciiliya waa firqo shiicada sheegata culamo badanina gaalay siiso waa firqo waagaa hore madaxnimada aad u jeclayd oo aad u ilaashan jirtay dagaalyahan ahayd dhallinyaradeeda si xooggan u tababari jirtay ku caanbaxday ikhtiyaalaadka caalam alislaami madaxda la laynaya waxa la laynaya iyagaa khaarijin jiray farsamadaasi iyagaa farsamo yaqaano ku ahaa oo iyagaa la kala adeegsan jiray inay waxaasi isticmaalaan rag badan oo duwalkii islaamiga waaweynaa ka tirsanaana way laayeen oo qaar intay suufi isaga dhigeen u tageen oo waxay sii weydiisanayo geliyeen qaarba si ay ku dileen anadol markaynu eegno waa turkiga dowlad assalaajiqa la odhan jiray baa ka telinaysay oo muslimah oo alabar salaan qaa'idkii weynaa ee muslimkii la odhan jiray dowlad ka tafiirantay markaan cumuuman eego caalamulislaami wuu ballaadhnaa dowlado tiro badanina way ka jireen laakiin xaalkooda wuxuu ahaa uun kuwo isdilaya oo kooxiba kooxda ku xigta ay ku maqan tahay oo aan isbixinaynin xooggii labaad ee dunida ka jiray wuxuu ahaa xooggii reer yurub gaar ahaan afartan dowladood iminkaba caanka ah faransiiska ingiriiska talyaaniga iyo jarmalka afartaasaa ah hogaaminayay yurub laba dowladood oo sbain iyo bortugiiska oo markaa iyana jebiyey muslimiinta iyo xooggan baa markaa iyana jiray marka la eego caalam alislaami qaybtiisa waqooyi imaarado yaryar oo dhul ay qabsadeen kristanku crusaidiskii oo dowlado yarar oo kiristana ka jiray sida bayruut ama siida ama caka ama antakiya kuwaasoo dhamme waxay ahayd dowlado yaryar oo iyana masiixiyiinah oo meelahaasi ka dhisnaa dowladahan reer galbeed mooyaane waxaa jirtay kiniisaddii bariga oo markaasi degenayd dowlal bizantiya lo odhan jiray romanski bizantiyiinta lo odhan jiray oo kiniisaddan ruushiya iyo greega iyo dhankani haystaan ahaan jirtay oo markaa magaaladan istanbul la yidhaahda haysatay oo halkaasi fadhiisinkeeda u ahaa waxaa kaloo jiray dowlado yaryaroo iyana waxoogaa laaleeg oo maalan dowlat alkurj kurjigu waa gorgiya meesha nimka la yidhaahdo amase armeniya iyana dowlado yararoo kristan ay ka jiray imaaraat yararoo saliibiya intaasi waxay ahayd caalamkii labadii xoog ee isku hayay sidii ay u yaalleen mar qura ayaa waxaa soo baxay dowlad cusub oo taariikhdii dunida beddeshay oo xoogaggii dunida beddeshay oo muddo yar iyadu ku noqotay addawla alkubraa ama aan idhaahdo alqutb alwaxiid dowladda qura dunida ka jirta cid kale oo jirta aanay aqbalin waa dowladdii la odhan jiray mongolianska ama tataar erayga tataar iyo mongolian taarikhyahanadu waa ku murmaan keebaa kee dhalay keebaa weyn keebaa yar taarikhyahanada badh maalan rashidudiin alwasiir kitaabkiisii la odhan jiray jaamicu tawaariikh isagu wuxuu qabaa tataarku inay yihiin shucba min almaquul mongolian iskaa rasmiga tataarku waa qabiil ka mida buu qabaa marka halka raakib asarjani iyo taarikhyahanno badan inay cagsiga u dhigayaan oo ay ka dhigayaan moguulku inuu asalka yahay tataarka iyo tarkiga iyo waxa kan qabaa'il badan oo kale inay markaa ka tirsan yihiin calaa kullin labadan qabiil iyagaaba markii hore isdilay tataarka iyo mongolianisku iyagaa isdilay dowladnimay isku haysteen akhiiran waxa u soo baxay nin boqoroo cusub oo la yidhaahdo jinkis khan boqorkaa cusub ee magacaa la baxay magacaa qaar waxay ku tarjumaan waa waa naanays waa sidii kaysar iyo magaca noocaas oo kalea waxay ku tarjumaanba kuwa wax tarjumaa waa qaahiru dunya iyo amiir alcaalam iyo wax la nooca dunida ninkii ugu sarreeyey isaga magaciisa rasmigaa timogin baa la odhan jiray timogin ninkan la yidhaahdo wuxuu ahaa marka la eego nin qaa'ida oo halyeeya oo ciidan hogaamiya wuxuu kaloo ahaa baa la yidhahdaa abaabulo bulsheed nin dadka kicin kara oo dad badani ku xidhnaan karaan wuxuu kaloo ahaa manaxe aan digigaxan haddii la madrhanayo mongoliya maalan markuu qabsanayey qabaa'ilku markay isdilayeen dagaalladu galay reer buu intuu jebiyey ayuu wuxuu yidhi madaxda qabta wixii madaxoo dhan inta lasoo qabtay toddobaatan ka mida ah nolosha iigu kariya buu yidhi iyagoo nool baa la kariyey yacnii ninka madaxdee sidaa ufakaraya fakaraya buu ahaa waa mongooliya gudaheeda markuu qabaa'ilku isdilayeena uu boqortooyadan u qabsan doono intuu qabtay buu toddobaatan ka mida yidhi ha la kariyo iyagoo nool dheriga ha lagu rido ha karsamaan wuxuu ahaa nin dagaalyahana qaa'ida oo dad hoggaamin karaoo ururin kara manexa aan digigaxan ah oo agtiisa naxariisoolina timogin agoonimuu ku koray bay yidhaahdaan isagoo yar baabihii la dilay reerahooda labay hofsaday mar dambuu soo lufluftay waxa kan akhiiran boqorkaasuu dhoqday timogin wuxuu isku dayay inuu boqortooyo fiican samaysto wuxuu ku guulaystay markaa inuu qabsado waddankii mongolia la yidhaahdo dabeetana boqortooyadii jiniisku ku durkay boqorradii jiniisku iyana jebiyey jine oo dhan buu qabsaday bari buu u socday ilaa kuuriyuu tegey intaa inta ka dhexle kor buu u socday ilaa sayberiyuu qabsaday sayberiya ilaa kuuriya dowla alkhawaarisimiya dhinaceeda ilaa iyo jine dhinaciisa dambe dowlad weyn oo intaa leeg buu samaystay oo aad u ballaadhan dowladdiisaas waxa uu u samaystay nidaam adag wuxuu u sameeyey distoor la yidhaahdo alyaasiq aw ilyaasik distoorkani wuxuu ahaa diimihii dunida yaallay ayuu midba wax ka soo qaadqaatay dabeetana intuu isku dhafdhaftay ayuu dhaqankoodii iyo hiddahoodiina wax ka mida ku dhaftay waa sidan dasaatiirtan iminka dunida taalloo kale diimaha iyo wax inta isku qasqasto wax dhisata yahuudiyada inbuu ka qaatay kristan inbuu ka qaatay islaamka inbuu ka soo qaatay dhaqankii qabiilkooda iyo wixii xeerarkay lahaayeen qayb buu ka qaatay waxaa intuu isu geeyey ayuu yaasiqa u bixiyey kaasuu ku xukumay nidaam adagoo saarim ah maamul aad u adagoo idaariya buu waddanka u sameeyey wuxuu ku caanbaxay waxay idhaahdaan dagaalyahanadiisu iyo dagaaladuu qaadi jiray waxay caan ku ahaayeen weerarka degdegta ah waxa la yidhaahdo yacni waxaa la yidhaahdaa fardaha leedday ku fuuli jireen baa la yidhaahdaa si loo fudaydiyo farasku aanu wax culaysa u dareemin dabeetana wuxuu lahaan jiray baa la yidhahaa kumaankum ciidana oo fardaha leedda ku fuula oo ka dagaalami kara kumaankun mayl in ku dhadhow marka waxay dhahaan alxarb alkhaatifa waxaan maraykanku iminka yidhaahdo xurub khaatifka ee laga gaadhsiiye meesha la dumiyo taas buu isticmaali jiray baa la ydhahaa wuxuu lahaa nidaam kala dambayn oo aad u adag wuxuu ciidankiisa ku tababaray duruufta ah inay aqbalaan good training baa la siiyey ah nolol rafaada inay aqbali karaan wuxuu kaloo samaystay hogaamiyeyaal askareed military jananno ah oo dunida caan ka noqday rag waaweyn bato biiji holaako yacni waa qaa'id la wada yaqaan baydar baydan waa quwaadii uu lahaan jiray ninka kani waxay ahayn dagaalyahanno aad ugu caanbaxay dagaalada wuxuu aaminsanaa bay yidhaheen mabda'a alqutb alwaaxid aqbaab badan inaanay dunida ka jirin dunida in nin qura ka taliyo dadku dunida joogaana inay ninkaa ka dambeeyaan waxyaabuhu caanka ku ahaa waxa ka mida bay yidhaahdaan ballanka ma aqoon baa la yidhi hadduu cid dawlada heshiis la galo inuu la gala iyo inaanu la galin qiimo badan uma kala dhexaynin sideedaba ragga xoogga waaweyne ballanka ma jecla haddii aan aakhiro qofku aanu ka baqaynin iyo rabbaa ku xisaabaiyo qiyaamaa jira iyo waa la isqabsanayaa sideedaba ninka xoogga weyni ballanka marmarsiiyo uma waayo lagu buriyo waxaan isku dayayaa markaa galabta inaan soo bandhigo haddii ay suurtowdo burburkii dowla alkhawaarzimiya iyo su uga takhallusay xagguu ku socday filosofigiisu muxuu ahaa ma khilaafada cabaasiyiintu marka hore ku socday sidaa waa la sheegaa laakiin waxa macruufa uun ninka kani si kasta uu fakerayay dowlad xooggan baa dhinaciisa iyana jirtay addowla alkhawaarzimiya waa dowladdii xukumi jirtay afghanistan uzabakistan turkumanistan kazakhistan tajikistan bakistan iyo qayb eeraan ka mid ah intaasuu isku haystay addowla alkhawaarzimiya oo muslimah caasimaddeeduna magaalo orjanda la yidhaahdo orjanda turkumanistan bay ku taallay caasimad ayay halkaa u ahayd labada waddan waxaa ka dhexeeyey xusnuljawaar si nabadgelyaa in loo wada deganaado jankiskhan laftiisu bariga xasilintiisa iyo dowladdiisa dhisideedii ayuu mashquul ku ahaa jayna iyo de kuuriye iyo indho yaroo dhan inuu ka takhalluso laakiin wakhti wakhtiyada ka mida unbaa waxaa dhacay waxaan laba filaynin isna marmarsiiyo u noqday waxaa dhacay dowladdii dowla alkhawarzimiya magaalo otrar la yidhaahdo oo bariga ku taalla xagga jayna u dhow ninkii xaakimkii haystay labada dowladood maadaama heshiiskani uu jiray tujaarada ayaa si fiican ugu kala socotay baac mushtarkaa mari jiray xaakimkaasaa wuxuu qabtay tujaar mongolianisa tujaar maguulkii ka mid a ah ama tataarkii ka mid ah dabeetana tujaartii oo dhan buu laayey waa ballanfuryo sida u taalla taarikh yahanadu sababo badan bay sheegaan qaar baa idhaha jawaasiis bay hayeen qaar baa idhaha maye isagaaba cid hoosta ka laysa u soo daray waxaasi waa iska mala awaallo qaar baa yidhaahdeen radin baa jirtay oo marka hore iyagu wax boobeen dabeetana waa loogu abaalguday waxaasoo dham waa wax iska qaldan bale waxaan odhan karnaa waxay khilaafsan tahayba xadiidkii nebigu abu daawuud xadiidkii warinayay sheekh alalbaani xasan ku tilmaamayo ee uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacu lxabasha maa wadacuukum watruku tarka maa tarakuukum waa xadiid xasan oo nebiga ka sugan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war xabashida iska daaya inta idin daynayso xabashidu inta ay idin dayso idinna iska daaya waxaa kale uu nebigu xadiidkaasi ku tilmaamay dadka tarkiga laydhaha ama turkiga la ydhaahdaa turkigu waa qabaa'ilkan bariga oo dhami ciddii ay ka soo jeedeen markaas ma aha atraktana qudha atraktana asalkii iyana xaggaasay ka yimaadeen taarikhyahanadu waxay dhahaan kuwan oo dhami tarkigaasay ku jiraan waa tarka maa tarakukum ma dhicin jinkis khaan waraaq buu soo diray uu boqortooyadii khawaarzim maxamed ibnulkhawaarzim shaah ninkii la odhan jiray madaxda ka ahaa uu soo diray isagoo le nimankii laayay tujaarta gacanta ha layga soo geliyo boqorkan qaybta muslimkaa ah haystaana wuxuu yidhi maya annagaa maxkamadaynayna haddii ay jirto xagga iyagaa lagu maxkamadaynaya waa sida taarikhyahanada qaar sheegaan dabeetana umay cuntamin jenkis khane wuxuu yidhi cid buu soo diray wuxuu yidhi ha la soo dhiibo boqorkii xaggan haystayna boqor dhul badan qabsaday oo laftiisa aan isbidistu ku yarayn buu ahaa ninkii uu soo dirayba wuxuu yidhi isagana ha la dilo awal waxaa laysku haystay waxaa laysku haystay rag tujaaroo la laayay oo ha lay keeno iyo halka ha lagu xukumaa laysku hayay oo tii afghanistan oo kale dabeetana waxaa la yidhi maye kiina wuu dilay jinkis khan marka kan wuxuu u diyaar garoobay markaa dagaal waa iclaani xarb labadii dowladood dagaal baa loo diyaar garoobay jinkis khan ciidana aad u tiro badan buu soo kaxaystay moxamed ibnu khawarzam shaah ninkan la yidhaahdee dowladda tan xukumaana isna ciidan buu soo urursaday magaaladii arjanda wuu ka yimi isna bariguu soo kacay laba ciidanoo aada u tiro badan ba la yskala hor yimi waxaa laysugu yimi webiga siixoon taarikhyahanada muslimku ay yidhaahdaan sardaariya qolada kalena ay ku tilmaamto waa dowladdan kazakhastaan la yidhaahdo dhex mara goobtaasaa labadii ciidan isugu yimaadeen dagaal adag baa dhex maray muslimiintaoo qudha labaatan kun baa ka geeriyooday baa la yidhahdaa dagaalka kan labaatan kun oo muslima ayaa lagu waayey tataarka ama mongolianiskana waxaa la yidhahdaa in ka badan ayaa iyagana ka dhimatay afar maalmood baa la isjafayey oo dagaalkani socday dabeetana markii uu dagaalku adkaaday ayaa dib loo kala yaro gurtay labadii ciidan dhimashadii baa ku badatay dhaawacii baa ku tiro batay dib baa loo kala gurtay wakhtigii dib loo kala yaro baxay ayuu boqorkii moxamed ibnu khawaarzam shaah wuxuu u fakeray fikrad qaldan taktiik qaldan ragga badhna waxay idhahdaan akhlaaqiyan qaldan oo ah inuu insixaab sameeyo goobta inuu ka guuro dabeetana cawaasimta magaalooyinka waaweyn inuu ciidamada dhigto oo ilaashado isaga iyo ciidankiisa inta ugu badanina caasimaddii inay ku noqdaan caasimaddii markaa galbeed waqooyioo fog bay ka xigtaa meesha la ysku dilaya waa ka durgsantay ciidankiisii dib buu kaxaystay wuxuu kaloo ku talagalay inuu dee ciidamo kala soo urursado badsado laakiin waxaa jirta isaga iyo muslimka ay isugu dhow yihiin colaadaha dhex taagan iyagana khilaafa alcabaasiya xaggeeda ciidan kama helayo dowla salaajiqa waxba kama helayo khawriyiinta waxba kama soo helayo daa'ifa alismaaciiliya waxba kama helayo hareerihiisa duwalka ka xiga layskuma fiicna atraafi dawla ciidamo saasiya kama soo helin waayo ciddii hareera ka xigto o dhan waa la ishayey muslimku hadduu ishayana ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waasbiruu ina allaha maca asaabiriin rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ha isqabanina oo haddaad murantaan oo isqabataan oo nisaacu dhexdiinna ka dhaco waa fashilaysaan dowladnimadiinna iyo xooggiinnuna waa tegayaa baa ilaahay yidhi wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilaahay leeyihi bini aadam hadduu wax wadaago xagxagasho iyo isqabasho lama waayo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sabirka ogaada laba hadday isqabatabaan kala yaacnad waxba ma tarto waa dhaqanka ilaa hadda muslimka dhex yaallaad mooddaa laba hadday isqabato wadaad iyo wabiinba isku dar laba wadaadad masaajid isku qabtaa waa la kala guuraante cidda kalena maxaad u malayn wadaad iyo webinba isku daro dhaqanku wuxuu u yaallaa qaab ah haddii laba muranto in la kala yaaco caalamulislaami qaabkaasoo kale u yaallay bal eh inay iscaawiyaan daaye dagaalada tataarku marka ay yaro damaan iyagaa weerarka isku sii qaadi jiray midba ka is odhan jiray intaaad wax ka sii xoraysatid nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay ee saxiixu muslimka ku taalla rabbi